doonaa in allahu tabaaraka wa tacaala baabun idaa jaawaza fi sadaqa baabun idaa jaawaza fi sadqa sadaqada hadduu intii la rabay in ka badan qofku uu bixiyo xukunkeedu wuxuu noqonayuu baabkan u baab yahay ood mubaalaqa ku sameeyey intii la rabay in ka badan hadduu bixiyo xadiidka laba kun afar boqol iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu الnasaي alي ramat lla akhbarna moxamed bn muthan alcanazi wa hiqat xaafid wa moxamed bn bashaar albundar wa hiqat xaafid wlafd lahu qaala xadaثna yaxya bna saciid alqaطan wa hiqat tabtun xuja can moxamed bn abi ismaaciil wa hiqa can cabdiraxmaan ibnu hilaal waa iqa qaala wuxuu yidhi qaala jariir jariir bn cabdillahi albajali radia allahu tacala canhuma jariir wuxuu yidhi ata nabiya nabigu waxaa u yimid naasun dad baa u yimid oo min alacraabi reer baadiye ah faqaala waxaa yidha ya rasu rasuulka allow yaatiinaa waxaa noo imaado naasun dad baa noo imaado oo min musadiqiika ragga zaka aruuriyaalkaaga oo zakadaa usoo dirtin ay naga ururiyaan yadlimuuna dulmi ay la imaadaan oo ay nagu xadgudbaan oo xoola intii aan la rabay inka badan ay naga qaadaan qaala nabigeen wuxuu yidhi boqol labaatan iyo labaad sooma nacam hahay waan ku noqonayaa baabun idaa jaawaza fi sadaqati ayuu baabkan u baabiyay xadiidka laba kun afar boqol iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam النasai alي mt abarna moxamed ibn mutn canazi wa hiqat xaafid qaala xadaثana wa moxamed ibn shaar bundar wa hiqat xaafid wاlafdu lahu qaala xadaثana yaxya bn saciid alqaطaan wa hiqat tabt xuja can moxamed ibn abi ismaaciil wa hiqat can cabdiraxmaan ibn hilaal wa hiqa qala wuxuu yihi qaala jariir bn cabdillahi wuxuu yidhi albajali radia allahu tacala canhuma ata nabiya nabiga waxa u yimid sal sl nasun baa u yimaadeen oo min alacraabi reer baadiye ah faqaalu waxay yidhahan rasul rasuulka allow yaatiina waxaa noo imaada naasun dad oo min musadiqiika kuwa zaka aruuriyaalkaaga oo zakada inay aruuriyaan u soo dirtay yadlimuuna dulmi ayay la imaadaan oo intii la rabay inaan ahan ay inaga qaadaan qaala wuxuu arduu waxaad raalligaraysaan ood qancisaan musadiqiikum qolyaha zaka aruuriyaalka ah oo sadaqada inka aruurina raalligaraya qaaluu waxay dhahen wain dalama nabi allow xataa hadduu daalim noqdo oodna dulmiyo qaal wuxuu yidhi arduu raaligaray musadiqiikum qolyaha zakada inka uruurini uma qaaluu waxay yidhahdeen wain dalama nabi allow hadduuna dulmiyo xataa qaal wuxuu yidhi arduu wa raaligaray musadiqiikum kuwiina zakada idinka uruuriya raalligaraya qaala jariir bn cbdillahi wuxuu yihi radi allahu tacala canhuma famaa sadara igama tegin canii xaggayga musadiqun mid zaka uruuriya ah mud samictu goortii aan maq laga bilaaba min rasuuli rasulka sal slam ilaa haddii uu jiro wahuwa raadin ilaa wahuu raadin isagoo raalli ah mooyane weligey maalinta nabigeenna hadalkaasaan ka maqlay kadib qof zake aruurinaa ilaa wuxuu iga tagaa isaga oo raalli ah xadiidkan marka nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam qolyahaas reer baadiya u yimaadeen bini aadankana waa asal ahaan inuu xoolaha jeclaado asal ayuu yahay oo uxdirat اlanfusu ashuxa weya nafta waxaa lagu xaadiriyey oo ka samaysan tahayba inay waxeeda ay ku dhegto ay ku bakheesho lidaalika rabbigeen subxaana wa tacaala wuxuu raaciyey markii zakada nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam uu ka qaada saxaabadii iyo dadkii zakada laga rabay wuxuu rabbigeen raacay subxaana wa tacaala wasalli calayhim u ducay ina salaataka sakaru lahum salaadaada iyo ducadaada waxay u noqonaysaa wax qalbigooda ay ku xasisho ama qalbi xasilin ayay u noqotaa ayuu rabbigeenle subxaana wa tacaala marka qofka markuu hantidiisii u jeclaay uu bixiyo ama waajib ha noqoto ama sunno ha noqotee in loo duceeyo waa hadyiga nabigeena sala allahu alay waslm ilaahay ayaana amray subxaanahu wa tacaala marka dadka reer baadiyahana haaliban ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu u tilmaamayo wuxuu leeyahay alacraabu ashaddu kufran wa nifaaqa waajdaru an laa yaclamuu xuduuda maa anzala allah qaalat ilcaraabu aamana qul lam tu'minuu walaakin quluu aslamna marka qofka markuu baadiye jooga oo meel muxaadaraad iyo cilmi diineed iyo muxuu ahaa jamaacaad iyo meel ummaddii ay wada joogaan oo khayrka lagu faafina uu ka fog yahay qalbigiisana inta badan haaliban dad fiican way jiraan laakiin inta badan haaliban qalbigiisii waxaa laga yaabaa inuu ka fogaado diinta inuu ka fogaado oo taqwadii uu ka fogaado oo khushuucuu ka fogaado ayaa laga yaabaa adiladaad aan sheegnayna qayba ishaarayaan wa calayhi marka qolyahaas imaana waxaa laga yaabaa dadkan zakada nabigeena u diray inay soo aruuriyaan calayhi salaatu wasalaam waa rag la tababaray oo nebi maxamed uu tababaray calayhi الsalaat slam da-di la rabay iyo cadadka la rabay ma dhaafinayaan marka iyagaa laakiin laxjeclo iyo hanti jacayl ayaa ku jirta oo marka xaqi laga rabay ay ka gaabinayaan nabigeenna isagoo xaaladda ogsoon baadiyaha dhaqankoodana yaqaano ayaa nabigeenna wuxuu ku celceliyey ilaa saddex jeer war raalligareeya qolyaha zakada inka ururinayaan war raalligareeya qolyaha zakada inka ururinayaan war raalligareeya qolyaha zakada inka ururinayaan marka nabigeen wuxuu leeyahayna calayhi الsalaatu wasalaam wain dalam marka ay leeyihiin wuxuu ogsoon yahay nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam inayna raggaas isaga u tarbiyeeyey asal ahaan ay dulmi ku kacaynin laakiin qofka xoolaha laga qaada qaaliban bukli inuu inay ku jiraysa ood ku fara adayga waana aragteeno nin waxaad arkaysaa caalim ah oo diinta ilaahay subxaana wa tacaala yaqaano oo fiqiga yaqaano oo zakadii xoolihii inta ay ku waajibaysay yaqaana xoolihiisina ay gaareen intii laga bixinaayey geela laga bixinaayey ama binta mukhaad ha laga bixiyo ama bint labuun ha laga bixiyo ama inlabuun ha laga bixiyo ama xiqa ha laga bixiyo ama jadaca ha laga bixiyo waxa laga bixiya laga bixiyo intii ay gaartay oo haddana ari ugu bixini aad arkaysaa ari ugu bixini intaas waxaa dhibaysa qaalintaas uu bixina ayaa dhibaysa qurbacaas uu bixina ayaa dhibi markaasa waxaa weeyaan ariuu ka bixinayaa ilaahayna dee kolleyba ma mooga moogte markaasuu ilaahay wuxuu ku sallidaya subxaana wa tacaala xoolihii masaa'ib iyo waxyaabo xoolihii ari ay ugu noqdaan waa inuu rabbi ku sallida ayaa laga yaabaa alayhi marka nabigan wuxuu ogay alayhi الsalaaةu wasalaam wain dalma markuu leeyahay inuusan asaga ulmi nabigan la imaadayn inuusan la imaanaynin rag uu nabigeena soo diray wuu ogsoon yahay ayagii ayaa waxaad ku boorinaya inay raaligareeyaan oo xaqi laga rabay oo la faray inay bixiyaan sidaas ayuu nabigeena amar ku bixinaya salى اllahu عalayhi waali waslm jariin cabdlahi اbajali marka wuxuu le weligey marka xilligaas nabigeena aan ka maqlay calayhi salaatu wasalaam hadalka isaga laga bilaabo nin zaka aruuriye ah ima soo mara ilaa isagoo raalli mooyne igama taga isagoo raalli muu iga tagaa ayuu leeyahay radia allahu taala arda xadiid laba kun afar boqol iyo kow iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasa alay mtl abarna ziyaad ibn ayuub dullu weyhi ayaa la yidhah dullu weyhi dullu weyhi ayaa la yidhaahdaa oo laanka waa la shidi waa iqa ziyaad ibn ayuub qaala xadaثna ismaaciil bn culaya wa iqat tab qaala ambana daawuuda ibn abi hind wa iqat mutqina kaana yahimu fii aakhiri cumrihi can الshacbi waxa weeyaan caamir ibnu sharaaxiil الshacbi weeyaan qaala wuxuu yidhi qala jabir cbdillahi wuxuu yihi radi allahu tacala canهuma qaala rasul rasulka wuxuu yihi sal slm idaa aataakum hadduu idin yimaado almusadiqu ninka zaka aruuriyaha ah iyo qofka zakada loo xel saaray inuu soo ururiyo falyastur ha idinka fula wa huwa isagana cankum xaggiina raadin uu raalli yahay ha idinka fula ayuu nabiga calayhi sala slam markuu bixiyey baabka shan iyo tobnaad baabu icطaa'i sayidi qofka xoolaha sayidi almaala bigayri ikhtiyaari اlmusadiqi baabu icطaa'i sayidi qofka sayidka ah oo xoolaha iskala almaala baabu icطaa'i sayidi qofka sayidka xoolaha iskala bixinta u bixiya almaala xoolihii bigayri ikhtiyaari اlmusadiqi qofka zakada aruurina sida u doorta si aan ahayn inuu u bixiyo ayuu baabkan u baab yahay weeyaan oo intii ayadeed in ka badan uu bixiyo xadiidka waa xadiid daciifa marka xadiidka maadaama xadiid uh, daciif uu yahay xugun lagama qaadanayo xadid laba kun afar boqol iyo labayo lixdanaad waa xadiis daciifa qala alimam nasa amt abarna moxamed ibn cabdillahi bn mubaarak wa iqa almuharami qala xaddatana wakic bn jarax waraasi wa iqatun qala xaddatana zakariya isxaaq almaki wa iqatu bilqadar can camr ibn abi sufyaan almaki wa iqa can muslim ibn مسلم بن ثفنة البكري waa مqبuل مqبuل weya qاaل اsتacmaلa iبن calqمة ninka iبن calqمة la yidhaahdo waa نaaفic iبن calqمة iبن صفوان الkinani weeyaan ayaa shaqaalaysatay shaqaalaysastay oo shaqaalo ka dhigtay zakada u ururiya abi abahi calىa craafati اstacmala wuxuu shaqaalaysiistay ibnu calqamata naafic ibnu calqama ibnu safwaan alkinaani ayaa shaqaalaysiistay abi aabbahay aabihii waa ninkee marka aabbihii waxaa weeyaan khafina ibnu shucba weeyaan ninkaas ayaa la shaqaaleeyey maxaa loo shaqaaleeyey calaa ciraafati qowmihi inuu tolkiisa horjoogo u noqdo cariif cariif hadda fasalada iskuulaadka waad aragteen hedboy amaba mushrif ayuu leeyahay cariif marka waa qofka horjoogaha ah oo reerkaas eh, warkooda iyo wixii culays ayaga haysta usoo gudbina ciddii madaxa wixii ayaga laga rabana u gudbini waa horjooga beryahan hadda xilligaan hadda la jooga eh, dowladdan aan eh, kenya booska isaga waxaa ku jiro inta badan laba qolo mid waa jiifka jiifka weeyaan qolyahan jiifka la yihahdo oo yacni waxaa ka sii hooseeya marka odayaal oo guddi ah komiteeda ayaa ka sii hooseysa marka oo qolo walba de jilib walba ama soomaalida qabiil walba nin baa marka ugu jiri waa saas marka taqriiban ciraafada waa ta iyada laakiin dee taas ayada iyo tan fashataana maa bayna xukuumatayn labadaa dowladood laba hadda dee taqriibi iyo un miaal ahaan umar usoo qaadani mooyane waxaba yaraata isku nooca ah, ama islaah ma ahan weeyaan waaya nasal allaha an tacuuda waaya istacmala ibnu calqamata ninka ibnu calqamal wuxuu shaqaalaysiistay abi aabbahi calaa ciraafati qowmihi tolkiisa inuu horjoogo u noqdo wa amarahu wuxuu fara an yusadiqahum inuu ka soo saka aruuriyo fabacaanii abii aabbahi ayaa ii diray ilaa taa'ifatin koox minhum ayaga ka mid a liaatiyahu inaan u keeno bisadaqatihim sadaqadoodii maadaama wiilkiis u yahay ayuu wuxuu yidhi waxaad yeeli bal ree muxuu aha fulaan u tagi xoolihii sakada ka soo qaad faarajtu waan baxay xataa ataytu ilaan ka imaad calaa shaykhin nin oday oo kabiirin aad u weyn yuqaalu oo la yidhaha sacrun sacr ibnu sawaadat alkinaani waa faqultu waxaan idhi ina abii abay bacanii ilayku iisoo kaadiray litudiya ayaa idin qor sooma lituadiya weya tuadiya tua meesha alifka korkiisa waxaad saaraysaan waawga u eg fatxo saara lituadiya ya masaad idin qor anisa ma qorna tu diy aya qor tu diya deelka ma lakin mxuu ahaa hamsada korkeeda fiir fatxa saar mis sukura saar oo kaada xaggay dabcada ka martay adiga maxaa ku saarna kitaabkan ragga haysta sheekh maxaa ku saarna sukuun sooma saarna sheekh kaaga ma karaamo gooniya ku dhacday <laughs> maa sha allah xawalayaab waa ya ma fatxa saaraba laakiin dabcada naga sheekh kaadayga oo lagu qaraaba keeni kar maanta mise adiga adeed u yaraad saaratay markaad muraajacaynaysa <laughs> so adig sukuun soo kuma saar mise fatxa ku saar sukuuna ku saar a waayah ina abii aabbahay bacanii ilayka aduu iisoo kaa diray litu'addiya inaad bixiso sadaqata ama ad ii dhiibto ama aad dhiibto sadaqata hanamika arigaada zakadiisii qaala wuxuu yidhi ninkii ibna akhi yabna akhi walaalkay wiilkiisiiyow wa aya naxwin inteebaad ta'khuduuna qaadanaysaan markaad zaka ahaan inteed qaadanaysaan intee laegood qaadanaysaan qultu waxaan idhi nakhtaar waan dooranaynaa oo xoolaha nooc aan rabnaan ka dooranaynaa waaya xataa inna xataa inna annaga ilaa ma aan annaga xataa innaa ilaa ma aan annaga la nashburu aan taakayno duruuca alhanami ariga candhadiisa aan taakayno oo neef wal neefku ka candho wen yahay ka caano badan yahay aan taaka saarno qaala wuxuu yidhi ibna akhi walaalkii wiilkiisiiyow ee yabna akhi waa fa innii anigi uxadiuka waxaan kaaga warramayaa uxadiduka waan kuu warramay annii aniga kuntu inaan ahaa fii shicbin meel dhawaati ah amaba meel buur iyo tog isgalay dhexdood inaan ku sugnaa waaya min hadii shacab ee togogan iyo dhawaatiyadan ka mid ah calaa ahdi rasuulila rasuulkana zamankiisa sal slam fii khanamin ari oo lii ani aan lahaa ayaan ku sugnaa fa ja'anii waxaa ii yimaadeen rajulaan laba nin baa ii yimaadeen calaa bacirin iyagoo laba ayagoo riti saaran fa qaala waxay ii yidhaahdeen inna annaga rasuula rasuulillaahi rasuulka ala adeegiisa ayaan nahay ilayka adiga noola soo kaa diray litu'addiya tan ayaa marka saxan mujadan soo idinma saxnatan litu'addiya inaad bixiso ya Ah, mid anaad haysi tanaad haystan ahayd marka latuadiya inaad aad bixiso sadaqata hanamika arigaada zakadiisa qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi wamaa calaya fiiha maxaa liga rabaa qaala waxay idhaheen shaatun neef ari ah fa acmudu markaasaan u qasdi ilaa shaatin neef ari o qad caraftu aan gartay makaanahaa qiimaheeda iyo meesha ay joogto wanaaggeeda mumtali'atin buuxda maxaa ka buuxa dan caano iyo washaxman cadiin ama baruur faakhrajtuhaa ilayhima markaasaan u bixiyey faqaala wuxuu yidhi haadihi tan ashaaficu waa shaafic shaafic weeyaan washaaficu shaaficana alxaa'ilu waa tan marka ayada muxuu ahaa dhali rabto saas weeyaan waqad nahaana wuxuu noo diiday rasul rasulka sal sl an nakhud inaan qaadano shaafican mid shaafica oo waxaa way noocaas inaan inaan qaadanno nabigoon waa noo diiday oon zake u qaadanno qaa wuxuu yidhi faamid waxaan u qastay ilaa canaaqin waxar ama cisan muctaain muctaad muctaadkana maxay tahay walmuctaau muctaadkana alatii lam talid waladan waa tii weligeed aanan dhalin oo waxaa weeyaan weli ugubka ah waqad xaana wilaaduha xilligii ay dhali lahaydna ay soo dhowaatay tii hor itan maxay ka lihintaa neef weyn oo aad u buuran oo aad u qiimo badan tanna waxar yaro muxuu marka iyada un qaaday uur qaaday faakhrajtuhaa ilayhima waan noo soo bixiyey faqaala waxay idhi naawilnaaha noo soo dhiib farafactuha ilayhima markaasaan kor ugu qaaday fajacalahumaa fajacalaha waxay saarteen macahumaa iyaga macooda calaa baciiri maritiga ayay saarteen xadiidka laakiin muxuu yahay waa daciif marka isaga dhanba xagga iska dhiga xadiidka ku xigan waa daciif xasn xadiidka laba kun afar boqol iyo saddex iyo afartanaad saddex iyo lixdanaad ah waa xadيث ضعيف qال imam النسائي عليه أخبرna هاrون بن عبداللahi الحmاn wa ثiقة qال xadثna روح بن عباadة wa ثiقة qال xadثna زكريا بن اسحاq wa ثiقة qال xadثnي cمر بن أبي سفyان wa ثiقة qال xadثnي مسلم بن ثفنة waa مqبuل أنa iبن cلقمةa ninka l اstacmل abaahu abiis ayuu shaqaalaysiistay calىa صدقaةi qowmihi tolkiis inuu صدقة u soo arooriye xadيثka hor iyo xadيثkan labadan طريqba waa ضaciif weeyaan xadيثka laba kun afar boqol iyo afar iyo لixdanaad waa xadيث صaحيixa qال الإمام النسائي عليه رحمة الله أخبرني عمران بن بكار الكلاعي واثقة قال حدثنا علي بن عياش الألهاني واثقة ثبت قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة واثقة عابد قال حدثني أبو أبو الزناد وعبد الله بن ذكوان واثقة ويان مما هضل حدثه ورمي عبد الرحمن بن الأعرج عبد الرحمن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج واثقة ثبت مما حديث ذكر وشيء أنه إساق سمع وكما قال أبا هريرة يحدث إساق كشكيني qaala yuu yihi abu hurayra wa qaala cumar sayd cumar ayaa wuxuu yidhi radia allahu tacala anu arda amara rasuula nabig al wuxuu faray sal slm bisadaqatin in zaka la bixiyo ayuu nabigeena faray calayi slat slam faqiila waxaa la yidhi marka manaca nabi alla wuu diiday zakadii ibnu jamiilin nin kale ibnu jamiil waa diidey wa khaalid ibnu waliid mujaahidkii a taqaanena waa diidey wa cabaas ibnu cabdilmualib cabaas ibnu cabdilmualib adeerkaana saddexdaba zakada laga soo saari waayey faqaala rasul rasulka wuxu yih sl slm maa yanqimu ma diida ibnu jamiilin ninka ibnu jamiil la yidhaahda ilaa annahu isaga kaana wuxuu ahda faqiiran faqiir ayuu ahaa fa akhnaahu allahu alla weyne ayaa taajir ka dhigay hodan ka dhigay markii arrinta ayad ahayd inuu abaalkeeda guda ayaa lagu kari la'yahay ma oyane ninkaas maanta waxa ka waala waxaa weya nicmada ilaah adsii ayuu ku waalanaya ku kibraya wa amaa khaalid ibnu waliid miya fa inakum adig tadlimuuna khaalidan khaalid ay dulminaysaan faqad ixtabasa wuxuu meel dhigtay ood xabistay adraacahu camburbereedyihiisii a dagaalka jihaadku gallaha iyo waactudahu qalabkiisii iyo hubkiisii fii sabiila jidka alla u diyaarsaday nin noocaas oo naftiisa iibin rabo oo naftiisa alla subxaanahu wa tacaala darteed u bixin rabo inuu zakadiida haba ka yaabin wa ama cabaas bn cabdilmualib miya camu rasuuli illahi sal slam fa hiya zakadii calayhi korkiisa ayay ahaatay fahiya iyada sadaqaة waa zaka oo calayhi korkiisa ahaatay wa miluhaa iyada oo kale oo macahaa la jirtana waa lagu ganaaxayaa oo haddii toban neef laga rabay toban kale ayaa dusha laga saari saas ayuu nabigeena sal l slm riwaayad imaam muslim ayaa waxaa jirta fahiya calaya sadaqa wa miluhaa macaha fahiya iyada sadaqatu waa zaka oo calaya ani korkayga ahaatay nabi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam wa miluhaa iyada in la egna waan ku darayaa labada riwaayo isma diidayaan in lagu ganaaxa muxuu adeerkiis uu ku ganaaxayo maadaama isaga la raba inuu ninka u horreeyo sakada bixiyo inuu noqdo waa suuragal waxaa kaloo suuragal ah in nabigeenna uu muxuu ahaa yidhi hadduuba saa sameeyey anaa ka bixinaa laakiin ayadna waa ganaax kale waxaa kale oo soo aroortay oo saxiixaynka ku taalla in nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu ka cudur daaray uu yidhi cabaas ibnu cabdilmualib laba sano zakadoodan ka hormarsanay dad fuqaro iyo dad dhibaysan oo nabiga soo wajahay calayhi salaa slaam ayuu isaga furdaamiyey isagoo ka hormarsaday zakadii marka taasna way jirtaa si ay ahaataba xadiidkan laakiin zakadaas iyada iyo ganaax uu la socdo oo ama asaga ha laga qaado ama nabigeenna ha ka bixiyo calayhi salaatu wasalaam ayaa xadiid ku cad weyaan iyo riwaayaadka kale oo ku soo arooray xadiid laba kun afar boqol iyo lix iyo ama شhan iyo lixdanaad waa xadiid صaxiixa qaala aimam nas abarna axmed bn xafs asulmi waa saduq qala xadaثana abi xafs bn cabdilahi asulmi waa saduq qaala xadaثani ibrahim ibn طahmaan iqaة yuqrib tkulima i تkulima fiihi bاlirjaع wayuqaalu ini rajac can muusa ibni cuqba wa iqaة faqiihu imaamu fi اlmagaazi waa reer quraysheed qaluu xadaثanii abu zinaad can cabdiraxmaan alacraj can abi hurayrata radia allahu tacala an ardaa qala wuxu yhi abu hurayra amara rasul rasulka wuxuu faray sal sl bisadaqatin ayuu faray milahu sawa sidiisii oo kale xadiidka hore mid la nooc ah oo la lafdi ah oo la siman ayuu sheegay weyaan raggi un baa kala yara duwan xadid laba kun afar boqol iyo lix iyo lixdanaad waa xadid daciifa qala alimam nasa abarna camr bn mansuur النسائي واثقة ثبت ومحمود بن غيلان نرزي واثقة قال قال وحين حدثنا أبو النعيم الفضل بن دكين واثقة ثبت قال حدثنا سفيان الثوري عن إبراهيم بن ميسرة الطائفي ثقة حافظ can tma bn cabdilahi bn aswad aطaa'ifi maqbuul can cabdilahi bn hilaal ahaqafi aطaa'ifi mukhtalafun fii suxbatihi qaala wuxuu yidhi ninkaas jaa waxaa imaaday rajulin baa u imaaday ila nabiy u yimi sal slm faqala wuxuu yidhi kidtu waxaan ku sigtay uqtalu in lii dilo bacda gadaashaafi canaaqin waxaryar oo zake in lii dila ayaan u sigtay aw shaatin ama neef ari oo min asadaqati ka mid ah faqaalu lowlaa anahaa haddii ayada haddii ay dhaheen tucطaa mid la siiyo fuqaraءa almuhaajiriin muhaajiriinta fuqaradooda ma akhadtuhaa kaama aan qaateen oo zakaba haddii fuqaradan aan lagu deeqaynin oo iyaga aanan lagu loolanaynin zakaba idin kama qaaden ayuu nebi yiri sal l slam saas ayaa kolleyba lakiin xadiidku waa xadiid daciifa wadaciifu laa taquumu calayhi alxuja baabu zakaati alkhayli fardaha zakadooda ayuu baabkan u baab yahay lagama rabo waa jawaabta xadiid laba kun afar boqol iyo toddoba iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala li haddii ganacsi ay noqotona waxaa weeyaan curudu tijaara ahaan ayaa loo zakayna laakiin neef ama labo ama saddex ama toban adiga aad isticmaalaysa ood u isticmaalaysa gaadiid ahaan zake lagama rabo xadيث laba kun afar boqol iyo todoba iyo lixdanaad waa xadيث صaحيixa qala aimam nas أخبرna محamed بن cبدالله المبارك المخرم wa ثiqة qala xadثna وkiع can شhuعبة وسفyاn can cabdاللaahi iبن dinar wa ثiqة can سulaym بن يsار الهiلاaلي ثiqة فاضل can cراk بن maliki ثiqة فاضل can abi هurayرaةa رadي الlahu taعala q qal abu هurayra qaala rasul rasuulka wuxuu yihi sala allahu calayhi waaalih wasalam laysa mahana cala almuslimi qof muslim korkiisa ma ahanin fii cabdi addoonkiisa walaa farasihi faraskiisa sadaqatun zaka ma ahanin addoonkaada toban ba ha haddii ayba aada isticmaalayso oy ku shaqaynaan oy kuu adeegaan zaka lagama rabo sidoo kale waxaan zake laga rabin faraskiina zake lagama rabo weyaan aad isticmaalaysa xadidka laba kun waa la mid gaadiidkii kaba soo qaad baabuur waxaad muxuu ahaa soo qaadatay nooc ugu dambeeya oo mxuu ahaa la isticmaalo hadda kenya waxaa aad loo isticmaala baabuurtan v eightkaa langruzalka oo soomaalia laga dhihi jiray v x ka laga dhihi jiray berigi hore xilligaasaa la jooga v x iyo v eight xaggii isu joogaan marka kuwa iyaga ah iyo baabuurtan muxuu ahaa lexaska noocaha ugu dambeeya iyo adi nooc ugu quruxsano baabuur oo la kaxaysta annaga soomaali ahaan karasiidada sheeg muxuu ahaa babuurteena tee ugu fiican haye dhoobada iyaasha haye shee abdirasaq abdiqaadire eh? resliikeeda baaburteenaka ugu fiican ya resli res biraadha biraadhada taqriiban soomaalida aad bay u jecel yihin saddexda meli masay joogtaa marka taasa taqriiban haddii a toban xabo biraadho ay guriga kuu taalo amaba v eight ay ku taalo oo toban kaba aad isticmaalaysa mid adigaa wadata mid xaaskiaa ku wadata mid ilmihi iska wataan mid oo isku bedelinaysa oo kalarkaa ku kala duwan wax zako oo lagaa rabo ma lahan haba yaraatee wax zako oo lagaa rabo ma lahan laakiin haddii aad hal xaba oo eh, v eight aad u dhigata amaba baraaro aad u dhigata ganacsi markaas ganacsi ahaan orodiyaar ahaan ayaa lagaga qaaday marka waa ilaahay subxaana watacaala fadligiisa maog tahay ilaahay subxana wa tacala yabsudu risqa liman yashaa yaqdir qofna dee wax yar ayaa la siiyey oo ilaahay uu necmeeyey midna wax badan ayaa la siiye oo ilaahay ugu nicmeeyey soo ma kullina waa nicmo la socda kan wax badan la siina waa loo nicmeeyey kan inta yar la siina waa loo nicmeeyey kulli maxaa yeelay waa fadlu min rabbika tabaaraka wa tacaala marka haddii adiga baabuur baabuur waa inaad ku socoto yaroo saddex eh, zakada intay ku waajibaysa ka hoose joog oo muxuu ahaa taqriiban eh, siddeetan iyo shan gram oo dahab ka hoose joog haddii lagugu laazimin lahay wix ka horreeyana zaka muxuu ahaa lagaa rabaa culays aan leh soo ma jeedaan marka waxaa weyaan gaadiidka si kasta ood ahaado haddiiba aada isticmaalayso ma fi zaka insha allahu tabaaraka watacaala waay xadidka laba kun afar boqol iyo sideed iyo lixdanaad waa xadid saxiixa qaala alimaam nasi ala mt abarna moxamed cabdillahi ibn xarb almarziwati qaala xadaana mri muxriz ibn wadax almarzi waa maqbuul can ismaaciil wahuwa bn umaya almaki waa iqatu tabta can makxuul ashaami iqatu faqiihun kaiir irsaal mashhuur can ciraaq bn maliki wa iqaة fadil can abi hurayrata radi alahu ta qa abi hurayra qaala rasul rasulka u sl slm laa zakaata zaka ma ahaanin cala rajuli qofka almuslim ee muslimka ah fii cabdi addoonkiisa walaa farasihi faraskiisa xadidka laba kun afar boqol iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadiis saxiix asna qaala alimam nasi alay sl akhbarna moxamed ibn mansuur aljawaz waa iqa qaala xadaثana sufyaan ibnu cuyeyne qala xadaثana ayuub ibnu muusa alumawi waa iqa can makxuul ashaami can sulayman bn saar alhilaali waa iqatun hay faadil can ciraaq bin malikin waa iqa isna faadil ah can abi hurayrata radi alla ta yarfachu isagoo u koryeeli ila nebi nabigu u koryeeli sal slm qaala rasuullah oo kale la too tahay qaala wuxuu yidhi abu hurayra qaala wuxuu yidhi nabigeenna alayh sala slam laysa man cala muslim qofka muslimka fii cabdi addoonkiisa walaa fii farasihi farasihi sadaqatun zaka ma ahanin xadii laba kun afar boqol toddobaatanaad waa xadii saxiixa qala imam النسي ي رحمة الله أخبرna cbayd لله بن سعيد السرقسي واثiqة mأmuن سuني qال xadثna يحيى بن سعيد القطان عن kخhym kخhym iبن cراk الغفاrي ولا bأس bه qال xadaثnيi أbي أbي و cراk بن mالك واثiqة عن أbي هuريرaةa رضي الله taعaلى عن نبي nبg وxu kor sل qال nabgen وxuu yidhi laysa ma calmari qofka laysa maahan calmari qofka fii farasi faraskiisa walaa fii mamluuki wuxuu milkiyey oo addoonkiisa ah iyo addoomihiisa sadaqatu zaka ma ahanin xadiidka ama baabkada baabka toban iyo toddobaad baabu zakaati raqiiqi addoommaha laleeyahay zakadooda ayuu baabkan ubaabaya lagama raba iyagana zakadiya in curuud tijaar ahayn xadid laba kun afar boqol iyo ko iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasi almt akhbarna moxamed ibn salamata almuraadi wa hiqatun dab waalxaarif ibnu miskiin qiraatan caleyh wa anas maca hiqatun dab wallafdu lahu can ibn اlqaasim cabdiraxman qasim alcutaqi wa hiqa qaala xadaanii malik ibnu anas imam da alhijra wa hiqatun habtun xujatu imaam فقيه عن عبد الله بن دينار wa ثiقة عن سليم بن يسار الهلالي wa ثiqة فاضل عن عراك مالك wa ثiقة فاضل can abi hurayrata radi allahu ta ana rasu rasulka sal sl qa rsulkan wuxuu yidhi laysa ma ahaan cala muslim qofka muslimka ah fii cabdihi addoonkiisa walaa fii farasi faraskiisa sadaqatun ma ahanin xadiid laba kun afar boqol iyo laba iyo toddobaatanaad wa xadiid saxiixa qala alimam nasi an akhbarna qutayb bn saciid ibn jamil طrif albaqrani wa hiqatun tabt qala xaddaثna xamaad ibn zayd ibn dirham wa hiqatun tabtun xuja can khuhaym ibnu ciraaq laa ba'sa bihi can abi abiis wa ciraaq ibni malikin wa iqatu faadil wa ree madiina can abi hurayrata radi allahu taala arda ana nabiya nabigeena sal slm qaala nabigeen wuxuu yidhi laysa ma ahaanin cala lmuslim qofka muslimka sadaqatun zaka ma ahaanin fii hulaamihi addoonkiisa walaa fii farasihi faraskiisa zaka kuma waajibaysa lagamana raba saas ayuu nabigeena cadayna sal l slm baabu zakaati alwariqi fidada zakadeedu baabkaanu baab yahay fidada annaga waxaa booskeeda noogu jira maanta lacagahan lacagahan ayaa noogu jira weyaan fidada iyo dahabkaba xadiidka laba kun afar boqol fidaduna way joogtaa dabcan laftirkeedii way taallaa laakiin ayadoo lacag ahay u badnayn iyadoo fidlahan way u taha lakin ayadoo lacag uma badno xadيث laba kun afar boqol iyo saddex iyo todobaatanaad waa xadيث صaحيixa qala الimaم النasي عليه mt أخبرna yaحya بن xabيب بن cربي wa ثiqة عن xamاd بن زayd بن dirhم qala xadثna yaحya بن سعيid الأنصاري عن cمر بن yaحyى الأنصاري wa ثiqة عن أbيه أbيis yaxya aka ah, abi abihigaas ya an wa huwa ibnu saciid can camr ibnu yaxya alansaari waa iqa can abihi abihiis yaxyagaas ka weyaan hmm, ma haysaan gacan kuma haysan aye can abi sacuud alkhudri wuxuu ka wariy radia allahu tacala canhu arda waa sacad malik bn isnaan qala wuxu qala rasul rasulka wuxu yh sal sl laysa fi ma duni khamsati awaaqin shan uqiya ah, iqa sooma ah, yaxya ibn cumaara sooma yaya ibn cumaara nacam cashirka horewna soo maray sabtigii horaan soo dhaafnay yaxya ibn cumaara ahay an abihi an abi saciid khudri a wuxuu ka wariyey radia allahu tacala an arda qal sal sl laysa maana fi ma duni khamsati awaaqin shan awqiya wixii ka yar sadaqatun zaka ma ahanin waa noqon waa u imaan doonaa waqiya waxa la yihahdo waa waxyaaba lagu cabiro fidada cabir fidawa walaa fii maa duuna khamsi dawdin shan halaad wixii ka yarna sadaqatun zaka ma ahanin walaysa ma ahanin fii maa duuna khamsati awsuqin shan ritrar wax ka yar oo raashiin ahna sadaqatun zaka ma ahanin meeshaan saddex eray ayaa taallo ereyga koowaad waxaa weeyaan awqiya ama awaaq awqiyatun waa mufradkii markii la jamcinaan waxaa lihi awaaq awqiya mufradkii awaaqna waa jamci hal uuqiyo uuqiyada marka maxay ahayd halka uuqiya iyo mid tan kale iyo tan kale shanta awqiya wax ka yar oo fida ah ma ahaanin zaka ayuu nabigeena leh salى اllahu عalayhi waalihi wasalam shanta awqiye marka marka miisaan la saaro miiqay noqonaysaa qaar waxay yidhahdeen lix boqol iyo laba ahay may shan boqol iyo waxay yidhahdeen shan iyo sagaashan waa sida raajixa ama haddii la badiy shan boqol iyo iyo lix ah. iyo sagaashan gram oo fida ah fidiya arka xaramka waxaan ku arkay qolyahan iiraanta iyo kuwa ayaa keenaan fargashiya fidow ay leeyihiin iiraanna dee yaa amini kara iyo shiica wax walba inay ka sheegaan dhowr jaran ka iibsaday girgiraha laa jirta a taasafida midaan kenya saasa nacam <laughs> ma la huba taas tasawur iska macdan maaha cali macdan ya masaasa allahu aclam ya shaasma saasuu yidhi haddii waa ficlaan lita hadday noqoto oon afkeeda horta aan bixinno maogta waa marka afkooda aad bixiso intaad u barato waxaan waa fida kanna waa dahabnimo aad u barato waxaan hadda ay ay silfaga dhahaan maaratay meesha ku iibiyaan maalkan cad casaanka maahane qalinka ha taqriiban wixii markaad waxa isticmaalaaba khaasatan soomaalida ayaga dahab ay kaga dheganta marka aada looma yaqaano alcumuum fidadaas markay shan boqol iyo shan iyo sagaashan graam gaarto markaa zakaa geli laakiin wix intaas ka yar zaka lagama rabo awqiya marka shan boqol iyo شhan iyo sagaaشan qaybi marka ad uqaybi شhan uqaybi شhan uqaybi intay kuu noqotay halka uqiya weeyaan waay waxaa ku soo hartay awsuq shari tiraad wisqiga marka miiquu jooga markii laisku dardaro shanta wisqi shanti wisqi qaar waxay gaarsiiyeen lix boqol iyo laba iyo toddobaatan gram qaar waxay gaarsiiyeen lix boqol iyo saddex iyo konton gram qaar waay gaarsiiyeen lix boqol iyo iyo toban gram qaar kora waxay ugu qaadeen lix gram ayay gaarsiiyeen kuwa ayaga marka loo cudur daari maxaa yeelay cunadii la beegaayey haddii suus lagu beego geley lagu beego ama lagu beego qamadi ama lagu beego muxuu ahaa noocyada kala duwan ee masagada haddii lagu beego waa kale miisaan iyadaa kale xitaa gelaydiyaa kale miisaana marka taas ayaa kolleyba keentay waa arrintii aan ka hadli jirnayo ku saabsanayd zakaatulfitriga qaar waxay yidhahdeen waa laba kiilo iyo afartan garam qaar waxay yidhahen waa laba kiilo iyo rubac qaar waxay yidhahen laba kiilo iyo bar qaar waxayba gaarsiiyeen saddex kiilo ay gaarsiiyeen kullina waxaa weeye inay saxan yihiin laga yaaba maxaa yeelay kiilaha bariiska ah iyo kiilaha qamadiga ah inay isku miisaan noqonina laga yaaba oo kiilaha bariiska ah cafwan akiilaha maa kama hadlay yani suuska daasada iyo suuska bariiska ah iyo daasada kale ama suuska waxaa ah. la wada cabiro oo kadib mid walba miisaan lagu shuba inaa isku miisaan noqonina laga yaabaa soo saama dhacaysa dhankaas ya ha maadaama isku miisaan noqonaynin marka kan laba eh, kiilo iyo yidhi waxaa weeyaan iyo iyo gram iyo kan laba kiila iyo rubac kan laba kiilo iyo bar kan saddex kiilo intaba way saxnaan karaan tanna waa la marka marka masagada la gooyo oo laga soo gooyo beeraha haddii marka ay gaarto lix boqol iyo toban iyo laba gram ugu yaraan ugu badnaan lix boqol eh, toddobaatan iyo laba kilo gram maha kilo waxaan ah, ka hadlay la socda midaan dambe waa kilo gram haddii ay noqoto zaka ayaa laga rabaa wey wix ka yar laakiin zaka lagama rabo dawdka marka waa iska cadday waa qaalmihii geeli ahaa oon soo marnay xadidka laba kun afar boqol iyo afar iyo toddobaatan waa xadii saxiixa qaala alimaam nasai alay ramat akhbarana moxamed bn slmt almuraadi wa iqa qaala ibn qasim cbdiraxman qasim cutaqi wa can malik bn anas abdalhajra wa iqatun tabdil xujatu imaam faqiih qaala xadaanii moxamed ibn cabdillahi bn cabdiraxmaan bn sacsacata wa iqa can abihi abihiis aabihiis waxaa weeyaan cabdillaahi bn cabdiraxmaan ibn abi sacsaca almaazini ahwa iqa can abi saciid اkudri wuxuu ka wari radi allahu tacala an arda ana rasu rasu sl sl rasulkan wuxuu yidhi laysa ma ahaanin fii maa duuna khamsi awsuqin shan ritri rar wixii ka yar oo min atamri timira sadaqatun zaka ma walaa fii maa duuna khamsi awaaqin shan awqiyadood wixii ka yar oo min alwaraqi fidaa sadaqatun zaka ma walaysa ma ahaanin maa duuna khamsi dawdin hal shan qaalmood wixii ka yar oo min alibili sadaqatun ma ahaanin laba kun afar boqol iyo todoba ama شhan iyo todobaatanaad waa xadيث صaيixa qala الimam نس أخبرna harun بن cبd لله الحmاl wa ثiqة qala xadثna abu usamةa xamad بن usamةa الquraشhi الmkي wa ثiqة رubama dls wa fي آkhirihi kana yuxadiث min kuتubi غayrihi faيغلط waay عن wليد بن كثير الquraشhi mولاhm صدوq cاarف بالمغازي rumiya بالkhawاriج عن محamed بن cبدالرحمن بن أbي sacسcة almazini waa iqatu can yaxya ibni cumaara ujeeda yaxya haddaan soo marin waa ninkan yaxya ibni cumaara waa iqa wacabaad ibnu tamiim iqatu waqad qiila lahu suxba can abi saciid alkhudri wuxuu ka war radi allahu tacala an arda anahu abi saciid samica rasul lahi kumana sal slm qul rasulkan isagoo laa sadaqata zakama dusheeda laa sadaqata zaka ma ahaanin waa waajib ah fii maa duuna khamsi awsaaqin min atamri shari tirar oo timira wixii ka yar zaka ma ahaanin lix boqol toban iyo laba kilogram ilaa lix boqol laba iyo toddobaatan kilogram intuu dhexaysa weeyaan waaya walaa fii maa duuna khamsi awaaqin shan awqiyo wixii ka yaroo min alwaraqi wariiqi fida ahna sadaqatan saka ahanin walaa fii maa duuna khamsa dawdin shan qaalmood wixii ka yar oo min alibili sadaqatun ma ahanin xadiid laba kun afar boqol iyo lix iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam ibnu sacd raxmana maxamed mansuur atuusi waa hiqa qaala xadaana yacquuba yacquubka waa ninke ibn ibn sacd ibn ibrahim weeyaan wa iqaة faadil qala xadaثana abi abihiis wa sacd ibn ibrahim wa iqa qala xadaثana ibnu isxaaq صaaxib اlmaqaazi wa saduuq qala xadaثanii moxamed ibn yaxya ibn xabaan wa iqaة faqih moxamed ibn cabdillahi bn cabdiرaحman bn abi sacta almaazini wa iqa kaana iqa labadaba iqa ay ahaayeen can yaxya ibn cumaara ibn abi xasan wa cabaad ibn tamiim intaba soo marna wa kaana iqa can abi saciid اlkhudri wuxuu ku radi allahu tacala canhu arda qala abi saciid samictu rasul a mal sal slm qul isagoo laysa maani fi ma duuna khamsi awaaqin shan awqiya wixii ka yar oo min alwaraqi fidaa sadaqatun shan boqol iyo shan iyo sagaashan gram walaysa maani fi ma duuna amsi khamsin shan wixii ka yar ma ahanin oo min alibli gela sadaqatun zaka walaysa ma ahanin fi ma duuna amse khamsati awsuqin shan ritirar wixii ka yar nama ahanin sadaqatun zaka ma ahanin xadid laba kun afar boqol iyo todobiy todobaatanaad waa xadii saxiix qala waan xaan ka cafiyey ad cafowtu waan cafiyey oo zakada ayaan ka cafiyey can ilkhayli fardihi iyo waraqiiqi addoomihi ee faaddu bixiya zakaata amwaalikum maalkiina zakadiisa min kulli mi'atayni laba boqol oo kasta khamsatan shan ka bixiya hay maxay tahay labadan boqol a a axsanta laba boqol oo shilin oo fido ah markay gaarto zaka ka bixiyo ayuu nabig calayhi الsalaaةu wasalaam hadda zakadii fidadii iyo dahabka xilligaas waa islahay sideetan iyo shanti gram iyo fidada oo muxuu aha labada boqol ah way islahayen berigaas laakina tafaawud ku dhacay fidadii marka xaggee lagu jimayna culimada jamhuur ahlcilmi waxay qabaan in shayga lagu jimayna u yahay oo qiimihiisa meel uu ku sugan yahay oo hadda mutaqawamka ah oo qiimaha lah inay tahay dahabka fidada laakiin qaar baa weli ku dhegan oo waxay leeyihiin fidada in lagu bixiyo labada boqol ayada wax lagu jimay saas ayaa u nafci badan dadka fuqarada ah maxaa yeeley fidada laba boqol oo gram oo fido ah ama laba boqol oo waxaa weeyaan eh, oo shiil oo fido ah waxaa laga yaaba inay wax yar noqotoba oo dahabka nuskiisa gaarto amaba kasii yar ay noqoto kadibna ay fuqaradii ka dhargaan zake saasay ay eh, daliishanaan wallahu aclam laakiin jamhuur ahlicilm waxay qabaan in dahabka wax lagu qiimaya xadidka laba kun afar boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad waxaan iska cafi can khayri fardihi wa raqiiqi addoommihii walaysa ma ahaanin fii maa duuna miatayni laba boqol oo fidaa ah wix ka yarna zakaatun zaka baabu zakaati alxuliyi waxa laisku qurxiyo oo dumarka ay isku qurxiyaan dahabka zakadiisa iy baabka dhubaab xadis laba kun afar boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad wa xadis xasana qala alimam ibn sacali akhbarna ismacil ibn aljaxdari wathiqa qala xaddathana khaalid ibn xarit alhujaymi wathiqatun tabt can xuseyn ibn dakwan mucalim wathiqatun rubama wahim can amr ibn shucayb camr ibn shucayb ibn maxamed ibn cabdillahi ibn camr ibn caasi waa saduuq can abiihi abihiis abihi waxaa weeyaan waa ninka la yidhah camr ibn shucayb waa saduuq awowgiina inuu ka maqlay ayaa sugan can jaddihi awowgii oo cabdillahi ibn camr ibn caas kor ayaa loo booday marka waxaa laga boodayaa awowgiis ayaa loo boodaya weyaan camar bn muxamed cafwan camar ibn shucayb ibn muxamed waa muxameda meesha ku jiro marka muxamedkaasa laga boodaya jadigaas maxamed ma noqonaya wuxuu noqonayaa cabdullahi bin camr caasi radi allahu ta anhuma ana maratan haweeney oo mihal yeman reer yeman ah atad rasuula nabiga ala utimi sal slm wabay wabanat wabintun miya ah, hay أن امرأة haweenم أهل ymن reer ymna أtad rasu rsulka u timi sl slm وbintun iyo gabar oo laha iyada ay leedahay fii yadi bnatiha gabadheeda gacanteeda waxaa ku sugan masakataani laba jijimood halidataani ee kakan adag oo min dahabin dahaba laba jijimoodoo dahaba oo ad adaga gacanta ugu jirta faqala wuxuu yidhi atuadiina zakata hada zakada jijimahan gabadha ay ku wadad gacmaha miyaad bixisaa qaalat waxay ti qaa yasuruki miyuu ku farax gelina an yusawira ahay yusawira kilaahu allaweyne inuu muxuu ahaa kaaga dhigo uu kugu bedela caza wajalla bihima iyaga yowma alqiyamati maalinta qiyaama siwaarayn laba jijimood oo min naari naar ah in laba jijimood naar lagaaga dhiga miyay ku farax gelinaysaa qaala wuxuu yidhi fakhalactuhumaa fakhalacathumaa way siibtay gabadhi ay ka siibtay faalqathumaa markaasay tuurtay ilaa rasul rasulka sal sl faqalat waxay tihi humaa labada jimood lilaahi allaweyne ayay usugnaatay oo dartiis aan u bixiyey walirasuuli rasuulkiisa inuu meeshuu rabo uu muxuuha ku bixiyey ayaan u bixiyey saas ayay waxaa weeyaan tiri radia allahu tacala an ardaha xadii laba kun afar boqol iyo sideetanaad waa xadiis xasanu bima qablahu xadiidka hore ee xasan ku noqonaya qala imam nsnt abarna moxamed ibnu cabdilacla wa iqa qala xadana bn sulaymaan wa tab qala samictu xusaynan almucalim qala xadaanii camr bnu shacayb qaala jaءat imra'atu haweeney ayaa timid wa macaha bintun laha gabar ayay wadatay ilaa rasul abi timir sal slm wa fii yadi ibnatiha gabadheeda gacanteedana masakataani laba jajimood naxwahu mursal xadiidku waa mursal dabcan oo camar ibnu shucayb ayaa toos xilliga nabigeena calayhi salatu slam ugu warramay marka irsaal baa ku jiro weliba dheer mafaawis bahgooye ah qaala abu cabdiraxman wuxuu yidhi khaalid ahbata min muctamir muctamir oo xadiidkan u wariyey waxaa ka sugid badan xadiidka hore oo khaalid alhujaymi u wariyey ayaa ka sugid badan maxaa yeele muctamir sulaymaan waxaa ka wariyey usein eh, waxaa ka wariyey sulaymaan muctamir bn sulaymaan iyo ninka la yihahdo khaalid ibn xarit alhujaymi khaalid hujaymi oo taqaanaan waa iqatun tabt muctamirna waa taqriiban laakiin xagga xifdiga khaalid ayaa kasii awood badan ayuu leeyahay radia allaahu canhum waraxima jamiic aruwaat marka mas'alada meeshaan ku jirta waxay tahay xoolaha amaba eh, aha dahabkan la isku qurxiyo zake laga rabaa mise lagama rabo jamaahiir ahlicilm waxay qabaan inaan zake laga rabin qaarna waxay qabaan culimada ka mid a in laga rabo qolyaha in laga rabo qabo oo imaamkana uu ka mid yahay waad ujeedaan tabwiib sooma arkaysaan alimaam anasa madhabkiisa ujeedaan wuxuu yahay in zake laga rabo in zake laga rabo weyaan marka masaladooda masalo iska khilaafi ah kolleyba gabar hadii ay ma bixinaysaa mise ma bixinayso sida uun warac badan in laiska bixiy ayaa haboon haddii aan laiska bixin insha allahu tabarak wa tacala dhib inuusan jirin ay u xaala caleyhi alxawlu soo maha n inaad kasoo wareeg waad bixin zaka sideeda oo abad hal mar la bixina ma jirto rikaaskii duukufaareedkii iyo waxyaaba kooban mooyeen wallahu aclam baabu maanici zakaati maalihi maalkiisa zakadiisa qofka diid ayuu baabkan u baabiyay xadidka laba kun afar boqol iyo kow iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasa abarna alfadl ibnu sahl alqurasaani waa saduq qaala xadana abu nadr هiشhاaم أmا hاشhiم iبن اqاsم wa ثiqة db qال xadثna cبدالعaزيز iبن cabdاللahi بن أbي سلمةa wa ثiqaة فقيه مصنف عن عبداللh بن dinar اqرaشh wa ثiqة بن cمر cبdاللh بن cمر بن الخطاب رضي الlaه taعaلى عnهma qal cبdاللh بن cمر qاala rasul rasulka wuxu yh sl sلم iن اladيi qofka laa يuؤdي aanan bixinin زakاةa maali maalkii zakadiisa yukhayalu ilayhi waxaa looga dhigaa maaluhu maalkiisa yowma qyamata maalinta qiyaamo shujaacan mas aqraca ee basa diiran lahu uu usugnaaday zabiibataani laba geesoodna waa la dhihi karaa laba calaamadoodna waa la dhihi karaa waay qaala wuxuu wayaltazimhu markaasuu ku dhegi oo yuawiquhu markaasuu ku qorduubmi qaala wuxuu yidhi yaqul wuxuu leeyahay markaas markuu ku dhega saa ugu dhega oo daamanka qabsidun oo imaan doonta amaba waxaa weeyaan uu qoorta ugu duma ana aniga kanzuka bangigaada ayaan xoolihii aad kaydinaysay anu kanzuka ana kanzuka aniga maalkaada ayaan ahay weyaan xadiidku u dambey cashirka insha allah tabaraka wataala caawa laba kun afar boqol iyo labaiy sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasa alint aqbarna alfadl ibnu sahl waa saduq qaala xaddaثana xasan ibnu muusa alashyab alqurasaani wati qaala xaddaثana cabdiraxmaan ibn cabdillahi bn dinaar almadani alqurashi alcadawi waa saduqun yuqti can abihi abiis wuxuu ka wariyey waaiqa can abi saalix asamaan azayaat dakwaan waa waaiqatun tabt can abi hurayrata radi allahu tacala arda can nabiyna bn xukr sal sl qal nabigan wuxuu yidhi man aataahu llahu qofku alla siiya caza wajala maalan maal u siiya aw falam yuaadi aanu gudin zakaatu zakadiisii muhila lahu waxaa loo ekaysiiyaa maaluhu maalkiisi yowma alqaamati maalinta qiyaama shujaacan mas ama abeese aqraca ee madaxdii lahu zabiibataani laba calaamo ayuu leeyahy ama laba gees ayuu leeyahay ya'hudu wuxuu qabanayaa bihi bilih zimatahi bilih zimatayhi labadiisa daan ayuu ku dhegaya halkaas labadaas ayuu dhab siinay o yowma alqiyamati maalinta qiyaamo fayaquulu wuxuu dhihi ana maaluka anig maalkaada ayaan ahay ana kanzuka anig bangigaada ayaan ahay uma tala wuxuu akriy hadi ayat ayadan ayuu akhriyey walaa yaxsabanna yaynu u aladiina kuwii yabkhaluuna ku bakhaylayan oo ku fara bimaa xolo aataahum allah alla weyn usiimi fadligi fadligiisa aayaddaas ilaa akhiri aaya ayuu akhriyey nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam hada wallahu aclam wsala allah waslam abdi rasul mustafaa